bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii kashfu shubuhaat lilimaam alcalaamah almujadid moxamed ibn cabdilwahaab atamiimiyi raximah اllahu tacaala casharkii hore aayadda ilaahay qowluhu tacala idaa masa alinsaana durun qofku haddii uu taabto dhib gaalka dacaa rabbahu muniiban ilayhi rabbigii ayuu baryaa isagoo isaga usoo laabanayo uma idaa qawalahu nicmatan hadduu alla nicmo u yeelo nasiya maa kaana yadcuu ilayhi min qablu wixii uu baryaayay markii hore waa ka tagaa oo markaa muxuu sameeya wajacala lilaahi andaadan liyudila can sabiilih marka yani waxaa weyaan waxay la mid tahay qowluhu tacaala faidaa rakibuu fi lfulki dacw allaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila lbari idaa hum yushrikuun oo kale marka meesha xoogaa sidaas weyn marka macnahe si yar bay u baahneed markii hore waa si baan u buubsiinay ayb waxaan joognay shubhadii weyneyd ee uu ka jawaabayey shubhadaas oo ahayd ama ku dhisnaydba inay dhahayaan mushrikiinta ama dadka shirkiga sameeyo Eh, dadkii qur-aanka uu kusoo degay ayagu ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamedan rasuulullah ma dhihi jirin bacdigana waa inkiri jireen rusushana waa beeniyeen rasuulkana waa beeniyeen qur-aankiina waa beeniyeen sixir bay ku sheegeen laakiin annagu sidaa ma nihin taana marka wuxuu kusoo jawaabay qofkii wax rumeeyo waxna ka taga rumayntiisa inuu gaaloobayo <coughs> tusaalena usoo qaatay qofka salaada wujuubkeeda beeniyo oo diido ama yacni diidoo jacdi ku sameeya inuu gaal noqonayo walow kaana wax walba ha rumaysnaado oo shahaadateynkiina ha ku dhawaaqo sidaasuu marka uu soo jawaabay waxaa kaloo jawaabtii saddexaad ayaa noogu oo saxaabadu waxay la dagaalameen reer bani xaniifa salaadna way tukanayeen waana addimayeen ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullahna way dhahayeen haddii marka ay yiraahdaan taa ugaga jawaabaan ayagu laakiin musaylama ayay nebi ka dhigeen oo intay darajadiisii kor u qaadeen bay nebinimo gaarsiiyeen nebiga gadaashiis sal allahu aleyh ali wasalam maa nabiga yani fii aakhiri xayaati nebiy sal l slam haddaba marka wuxuu yidhi taas waa midda la idinkaba raba inaad fahamtaanoo waxa ay tahay haddii qof darajadiisa inta la qaado nebinimo la gaarsiiyo ouna lahayn haddii lagu gaaloobay dhiig iyo maalna lagu banaystay qofkaa dhiiggiisa iyo maalkiisa uu xalaal ku noqday shahaadateynkii uu ku dhawaaqayana ay anfici weysay famaa baaluka qofka nebi ama malag ama awliyo la simaayo nabiga caleyhsalaala simaayo waxaan ujeedaa allah subxaanahu tacaala marka arrintaa fahm bay u baahan tahay ayb ninkan marka shamsaan iyo yuusuf iyo uu sheegayo iyo taaj saddex nin weyaan taaj iyo shamsaan iyo yuusuf kaasu aada u sheegaa sida qaalibka ah yacni badan waxaa marka weeyaan sheekh alcalaama moxamed ibn ibraahim ibn cabdilaiif ali sheekh muftigii hore ee muftigii hore sheekh ibnu baas ka horeeyey ayaa dhintay kun saddex sagaashan iyo sideed yani muddo hadda laga joogo taqriiban yani koob iyo soddon sano ka hor ayuu dhintay muftiga ayaa la su-aalay oo waxaa la weydiiyey taajkan iyo shamsaankan iyo yuusufka muctiqadaad miyaa wax la ictiqaadsan yaha meel meelo magacyadood miyaa dad magacyadood miyaa taariikhdooda maxay ahayd baa la su-aalay markaas wuxuu ku jawaabay sida ku sugan fataawa wa rasaa'il ibni ibraahim maxamed ibni ibraahim juska koowaad safxada waxaa uu yidhi aljawaabu huwa intuu soo waday ana yuusuf wa shamsaan wa taajan asmaa'u unaasin kafara saddexdaa nin waxau yidhi asmaau unaasin kafaratin dad yacnii kafara a ah magacyadooda weeyaan dawaaqiit oo dawaaqiid ah walaysat asmaaa mawaadica ma ahan meelo magacyadood ma aha fa amaa taaj ninka taaj la yiraahdo fa huwa min ahli lkharaj reer kharaj waa yii meesha ayagaa yaqaaniye kharaj meesha la yiraahdo ayaa meeshaasuu ahaa tusrafu ilayhi nuduur nadarada ayaa loo iili jiray waxbaa loo nadri jiray wayudcaa waa la baryi jiray wayuctaqadu fiihi nafcu waduru nafci dur baa laga ictiqaadin jiray waxaasuuna raalli ku ahayn rabay wa kaana ilaa ahli dirciya dirciye ayuu imaan jiray meesha dirciye layra dacwada sheekh ay ka socotay ayuu imaan jiray min baladihi lkharaj ayuu ka imaanayaa litaxsiili maalihi min annuduur si uu u aruursado maalka loo nadrin daaquud waa soo jeed marka kullu man cubida biqayr illahi qof kastoo alla qayrkiisaoo lacaano oo la caabudo isagoo raalli ka ah weliba cibaadadaa la caabudayo waa daaquut ninkaasaa marka meesha kharaj la yidhaahdo ayaa marka uu ka imaan jiray dirciya ayuu imaan jiray markaas wuxuu ka qaadan jiray nuduurta waa la baryi nacam si uu maalka uga qaato waqad kaana yakhaafuhu kaiiru min annaas qad kaana yakhaafuhu kaiiru min annaas in badanoo dadka kamidana way ka baqi jireen yactiqiduuna fiihi waxyaabay ka ictiqaadsanaayeen waxyaaba ayaa laga ictiqaadsanaya ninka u diido xoolaha inay xoolahay ka baaba'ayaan inuu dhimanaayo ilmaha inay ka baaba'ayaan waxaas ictiqaadsanayan dadku marka hoofkii alle ayaa isaga la siiyeba lidaalika reebaadiyaha waa sameeya siyaarada wa loo soo hebel baa reer hebela ah wax loo aruurina waa dad iyagu markaa uun eh, nafc iyo dur laga ictiqaadiyo owliye loo haysto oo ayagii baa intay imaadaan reebaadihii xoolihii ka gurbinayan ka aruurinayan ninkii is yidhaahda maanta xoolihiisa isagoo u baahno abaar ku jira ayuu bixinayaa dar allana maaha waxuu u bixinaya waa cabsi waxuu ka baqaa ninkan oo haddii uu siin waayo in xoolihii dhanba tirtirmaan oo haddaa reebaadiyaa la sheekaysato waxay ku leeyiin hebel baa u diidayo ilmihii baa ka dhinteen waa xoolo beele cayr buu noqday khawfkii alla loogu talagalay in alla looga cabsada ma yahay kaas mase aha waa ka waa yahay nacam bay marka ninkan marka kaasoo kalo ahadadkuna marka way ka cabsan jireen ictiqaadaadna waa ka qabeen walahu acwaanun waxaashiyatun acwaan iyo wuxuu lahaa niyo dad isaga u gargaaro dhinacyada ka hayo muriidiintiisa ah laa yutacaradu lahum bimakruuh dadkaas wax yar oo ay dhibsanayaan loolama banbixi jirin qof wax yar yani hadday qof waxana aqaanba inuu qofkii dhibaatoonaya la aaminsanaa bal yudcaa fiihim addacaawi lkaadiba waxyaaba beenbeen ayaa loo sheegaa ayay dadku sheegtaan oo ayaga ku saabsan saasay ahaayeenoo kan bay noqdeenoo dadki unbaa sheekooyinay u haayaan dadku soo ma garanin wa tunsabu ilayhim alxikaayaat alqabiixa xikaayaad iyo sheekooyin beenna waa loo nisbeeya wa mima yunsabu ilaa taaj waxyaabaha taaj ninka layraa loo nisbeeya waxaa ka mida ah, annahu acmaa in loola weeyaan wayatii min baladihi lkharaj min hayri qaa'idin yaquuduhu kharaj ayuu ka imaanayaa isagoo wax hogaaminaa aysan jirin meesha horbu iska tegaa marka waxyaabahaasoo kale hadda waxtaasumada aanbayaan qofka hadduu meesha bedadka xaafadda u aad u kala barto indhoolaha ah waa laga yaaba dad ilaahay inta waxa siiyey yani taas iyadu waxaa weeyaan laakiin dadkii taasoo kale waxay ka dhiganayaan marka inay nafcii durna ka ictiqaadiyaan saas u noqonaysaa wa amaa shamsaan ninka la yidhaha waxau yihi faladii yadharu min rasaa'il imaami dacwa alimaam maxamed ibn cabdillah masaa-ishii sida ka muuqanaysa raximahullah annahu laa yabcudu can ilcaaridi walahu wlaadun yactaqidu fiihim waxaas unba isagun ahaa isagii awlaadiisa wax unbaa laga ictiqaadsanaa oo nadarada iyo waxyaabahaas loo eeli jiray waamaa yuusuf yuusufku isagu eh, faqad kaana calaa qabrihi watanun yuctaqadu fiihi qabrigiisa qubad iyo waxaa ku taalay dhagax iyo waxbaa ku yaalay la caabudi jiray oo wax laga ictiqaadsanaa waana annagu laftirkeena waxaan aragnay maalihi manaa xamar iyo waxaa la arkay oo dadkii arkay aan yani si mutawaatir weliba uga maqalnay meel inay jiri jirta yani dhagax saasoo kale yani ragga dakarkoodo kale ku samaysan oo haweenku marka inta wax laga ictiqaadsan yahay oo haweenka dhali waayo kale intay tagaan marka ay fariistaan intay saa ugu marka ku fariistaan iska tagaan way dhalaysaa baa laleeyahay waxaasoo kale iyo kuwo kale dalka laftirkiisa waa ka buuxaan kuwa markaa waan ku dhali waaya u tagaan iyo kuwa nagarada aruursada iyo shardiga iyo siyaaradii shardiga ninbaa u xiraayo qubuurtiibaa waxaa lagu xirayaa calalla iyo qabrigii waxaad arkaysaa malaayiin calal aysa uga lulato maxay tahay dad baa nagar looga xiray baa lagu leeyahay dadkii marka waa laga soo aruurinaa reebaadihi la dhexgalo waxaan o dhan uu sheegaya wax oo yani halka ku kooban ma ahayn ninkaa la yaraa marka marka qofku hadduu da shaydaan caabudo oo shaydaankii tawxiidka uu fahmi waayo waxaasoo kale dhagaxaasa inta loo sameeyo ku dul fariiso waxaad helaysaa baa laga dhaadhicinaya qaarkoodna xadiid makduuba cala nabiy sal l slam nabiga lagaga been abuurto ayay sheegaan oo ay leeyihiin low axsana danna low axsana axadukum danna fii xajarin lanafacahu midkiin haddii dhagax oo malada u wanaajiyo anfici lahay dhagax mxuu anfacayaa sanam caabudnimo soomada waxaas yuusuf marka walidaalika jahliga hadduu batay nabiga caleyhi salatu salaam wuxuu sheegay aakhir zamanka inuunan dhacaynin laa taquumu saacatu xataa tadariba alyaatu nisaai dawsin calaa dilkhalasa yacnii eh, ka zuuya saacadda qiyaamo dhici mayso ilaa ay yacnii haweenka reer dows eh, baridoodu ay ku dhaqdhaqaaqdo yani bimacnaa kinaaya cani safar meel dheer bay uga soo safrayaan gaadiid bay usoo saara ayay usoo raacayaanoo sanamka dulkhalasan la yidhaahdo marka asnaamtii waa soo laabanayaan haddana maxaa soo celinaya jahliga tawxiidka loo yeelanaya soo celinaya yuusufku isaga marka faqad kaana calaa qabrihi watanun yuctaqadu fiihi wayadharu ana qabrahu fi lkuweyt sida muuqatana qabrigiisu kuweyt inuu ku yaalay aw ilaxsaa meesha laydhaha kamaa yufhamu min bacdi rasaa'il shaykh wa amaa taariikhu wujuudihim waqtigii ay joogeen waxau yidhi fahuwa qariibun min casri imaami dacwati sheekh maxamed bn cabdilwahaab casrigiisii bay nimankaa joogeen waqad dakarahum fii kaiirin min rasaa'ilihi waa ku sheegay liannahu min ashhari dawaaqiid rasaaishiisu aad ugu xusay maxaana dawaaqiidda ku ugu caansan bay ahaayeen alatii yactaqidu fiiha ahlu najdin wamaa yuqaaribuhaa reer najdi ay ictiqaadsanaayeen wa yactaqiduuna fiihim lwilaaya waxay ka ictiqaadsanaayeen wilaaye awliye inayyihiin oo yasrifuuna lahum shayan min alcibaadati ay u leexin jireen wax cibaadada ka mida wayanduruuna lahum nuduur nuduurna waa u bixin jireen wayarjuuna bidalika nadiira maa yarjuuhu cubaadu llaati wlcusaa waxayna rajayn jireen ragga laatiya cus kuwii caabudi jireen waxay ka rajayn jireen laatiya cus iyaguna ka rajayn jireen saa buu yidhi marka siaalahaasay samayn jireen asheekh cabdulaiif ibn cabdiraxmaan ibn xasan ibn maxamed ibn cabdilwahaab isagoo dhintay majmuuca rasaa'il walmasaa'il najdiya sida ku sugan juska saddexaad safxada saddex boqol sideetan iyo saddex waxau leeya wafii baldatihim yani beledkoodii dirciye waaye rajulun yaddaci alwilaaya nin sheegtaa yusamaa taajan yatabarakuuna bihi wayarjuuna minhu alcawna walafraaja faraj iyo gargaar ayay ka baryi jireen wa yatuuna ilayhi way u imaan jireen wayarqabuuna fii cindahu min almadadi bizacmihim waxayna ka damci jireen waxa agtiisa ninkaas ah ee madad iyo kaalmo soo madad madad madad soo ma maqasha waladeeyahay nacam fatakaafuhu lxukaamu wadalamatu dadka madaxda ee daalimiintu way ka baqi jireen marka wayazcumuuna waxay sheegan jireen ana lahu tasarufan wa fatkan biman casaahu qofkii caasiya inuu qabanayo tasaruf uu ku leeyahay nacam somagaran malxama iyo dagaal inuu la diriraayo maca anahum yaxkuuna canhu iyagoo weliba xaggiisa waxay ka sheegi jireen alxikaayaati alqabiixa alshaniica xikaayaat xunxun allatii tadulu calaa inxilaalihi can axkaam lmilati wa shariicati xikaayaadkaasoo ku tusaya ninka inuu diinta ka siibtay meel walba waj marka sheekhu hadduu taajkiisa maxau soo qabsado annaga kuwa noo buuxa ayaa tusaale noo amarka noogu filan waxa biyooley lagu sameeyo iyo waxa sheekh nuur xuseen meesha layraa lagu sameeyo beledul amiinka ay ku magacaabaan iyo waxyaabahaas aad marka eegaysa iyo aw cusmaanka iyo wax lagu sameeyo iyo ayb oo yacnii qaarkood ay meelaha qaarkood zinaba loo tagoon ognahaysoo ma garan waxyaabahaas marka owliye waa owliye waa unbaa lagu le wax taariikhdooda yaqaana male qaarkood dadkani nacam qaarkood wax ardayoo ay diin bareen lama haayo kitaabba ay qoreen lama hayo haddana maca daalika akaadiib iyo been unbaa lagu noolyahay nacam ayb duriyadoodii bayna waxaas usii yacni baxaysaa marka nadar iyobaa loo iilayaa iyo waxbaa loo nadrayaa waa la baryayaa waa la kicinayaa marka dhibaato iyo kale ay dhacdo ee kuwana de dadka awowyaalkooda dawaaqiid u ah ay caabudaan oo marka dhibaatay waxay ku dhacaan waxaa weyaan ama roob doon iyo marka la rabo awowayaal na geeya ayaa laleeyahay waxaasoo dhan marka waxaa weyaan ah, waxyaalaha tawxiidka marka xuriya shamsaan iyo marka ninka la yiraahdo iyo taaj iyo yuusuf waxaasaasay ahay marka ninka taaj darajatullah gaarsiinaya kawar kii nabi maxamed gaarsiiyaa kii nabi maxamed gaarsiiye ayaa gaaloobaya oo dhiiggiisa yaa bannaanaanaya maxaad u malaynaysaa ninka gaarsiiye allah subxaana wa tacaala xaqiisa wax ka siiya marka shirkigu dulmi aad u foolxun inuu yahay yaad garanaysaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaya inuu naga nejiyo naga badbaadiyo midda kale hadda firaqa caalamka hadda ka jira waxaa jirto niman la yidhaahdo qadiyaaniya qaadiyaanida waxaawaaye waxay aaminsan yihiin nebi kale bacda nebi sal l slam nebi maxamedaa rumaysan yihiin laa ilaha ilah muxamedun rasuullah way dhahayaan soo ma garanin qur-aanka waa akhrisanayaan waxay samaynayaan marka waa way tukanayaan maca daalika waxaa weyaan waxay ku andacoonayaan ninka la yidhaha mirza ghulaam axmed alqaadiyaani inuu nebi yahay aayadahan marka qur-aanku waa rumaysan yihiin qur-aanku way ta'wiilinayaan marka ma kana muxamdu aba axadi min rijaalikum walaakin rasuul allahi wahaatama nabiyiin ay ziinat nabiyiina bay dhahayeen khaatamku waa qurx nebigana ambiyada ayuu ziine u yahay ee waa lagu khatimay ma ah laa nebiya bacdii marka leeraa xadiid badaanay keensanayaan iyagu ay alifteen ilaa an yashaa allah in ilaahay doono ma ahani waa doonay bay kuleeyihin marka ilaahay soo ma garani nimanka noocaas marka hindiya pakistan ee dhulkaasay ku noolyihin markoodii horena waxa loo aasaasana waxay ahayd si gumaysigaas meesha uu ugu noolaado u joogo ayuu rabay marka ayagiina waa la buunbuuniyey ayagoo waxba aan ahayn baa wax laga dhigay oo la buunbuuniyey markaasaa weliba ninkan nin wuxuu ahaa safiiha ah oo yacni maqbuul ah oo qalbi ahaan caqli ahaan yacni dadka caqligooda liito ayuu ahaa hulaamka maca dadkii waxaa looga dhigay inuu nebiba yahay <clears throat> yaa looga dhigay ixsaan ilaahi dahiir ayaa kitaabka qoray alqaadiyaaniya la yidhaahda qaadiyaaniyaduna marka muslimiin ma aha nimanka noocaas oo kale ah dadaa marka ay dhaaf dhaaf dadka dadka laa ilaha ku qowlaya lama dhihi karay kulen jahliyaa ah looga cudur daara nacam ninka hindi ee ku nool yacni islaamabaad iyo karaaji ku nooloo dhul islaama haddana yacni waxaa weeyaan eh, xataa culama culammada yani kuwa xataa suufiyada ah kulligood ay wada gaalaysiinayaan ay aaminsan yihiin yani masaladan nebi maxamed gadaashiisa nebi kale inuunan imaanaynin ay og yihiin leyla nahaar socoto ayaa waxaa lagu leeya waxaawaa inay ka jaayo caamadooda maya waxba lama gaalaysiina qofkii nebi maxamed nebi aan ahayn nebi ka dhigta waa gaal waxaa weyaan wuxuu noqonayaa gaal soo ma garanin ninka eh, ragga dadkaas marka qaadiyaaniyada marka ictiqaadaad aad u xunxun bay qabaan oo marka uu ka yahay jihaadku inuu dhammaaday oo wax jihaad la yaraa waqtigii nebiga inuu ku ekaayo asxaabta khalaas haddana inuu dhammaaday walidaalika ingiriisku taageeri jira kuwaas ugu taageeri jiray maadaama ay dadka dhahayaan yaan lala dagaalamin ingiriiskan ilal isaga ayaa tamwiiliyo oo yani idaacad waaweyn u furay iyo yani telefisyonaad iyo ayuu u furay oo ay kala hadlaan dadka dacwana ay ka wataan dadkooda waaweynna marka waxaa weyaan aadu u tixgeliya halkaasna wuxuu ka dhisay nimankan dhankan kalena iiraan iyo dhulkan sharqigana ciraaq xaggiisa soo wuxuu ka aasaasay firqa layidhaha baxaa'iya bahaiyo layidhaa bahaiyada iyadana ixsaan ilaahi kitaabuu ka qoray ixsaan ilaahi ahiir iyada meel yani eeraanta ku taallo ka dhisay ayaa laga asaasay marka ninkaas bahaiyadu iyaguna firqaa waxaa weyn jihaadka inaanu jirin ay aaminsanaayeen waxaasuu marka meelaha ku abuuray uu haystay calaa kullin marka eh, haddii marka qolooyinkaas marka walidaalika xataa yani eh, islaamku islaam ahaan looguma qoro loomana ictibaariyaan uma ogi waqtiyadan dambe laakiin xiliyadii hore hadda yacnii wixii ka horreeyey siddeetan iyo sagaalkii iyo wixii ka horreeyey looguma qori jiray iyo xataa xoogaa kadib baasaboorradooda iyo jawaasaadka ay qaadanayaan islaam ma loogu qori jirin xagga diinka soo ma garanin marka wax hadda ummadda islaamka ay wada taqaano mutawaatir oo isku naqliso waayo nebi maxamed inaanu nebi ka dambeynin marka qaadiyaanada firqa gaala ah weeyaan oo ahlu qiblada aan lagu tiriyaynin nimankaana marka waa jiraan hadday marka kuwaa sidaa yihiin maxaa marka ninka alla la masliyaa kahor xaalkiis muxuu noqonayaa marka marka waa sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu tilmaamayo lowlaa yani waxaa weyaan masaladan dambe iyada dadku tanaysan cibaado u aqoonin ee hadday u aqoon lahaayeen gaalo xujadii ku oogantay baybay noqon lahaayeen soo ma garan shubuhaadkana wax culamo iska dhigayaa keenay amaa laakiin arrinka qaadiyaaniyada iyagu sidaa ma ahna maxaa yeele arrin aad waxaa u noqday shaaico firaqii muslimiinta dhammaan islaam qibladanba u yani tukadana ama islaam sheegtaba innabi xunnabi aanu ka dambayni waxay qabaan waynta laakiin masaladan kale waa ka yar duwan tahay inkastoy ka culus tahay midda dambe ay culus tahay wuxuu yidhi marka wayuqaalu aydan waxaa la dhahayaa buu yidhi jawaabta afraad weeyaane aladiina kuwii xaraqahum caliy bnu abi aalib kuwa cali ou gubay radi allaahu canhu binaari dabka uu ku gubay kulluhum dhammaantood yadacuuna alislaama islaam bay sheeganayeen wahum iyaguna min asxaabi caliyin cali asxaabtiisay ahaayeen radi allaahu canhu wa tacallamu cilmigana waxay ka barteen min asaxaabati saxaabaday ka barteen walaakin ictaqaduu laakiin waxay ictiqaadiyeen fii caliyin caligay waxay ka ictiqaadiyeen mila alictiqaadi waxaa laga ictiqaadiyey oo kale fii yuusuf yuusuf iyo washamsaan iyo amaalihima intii laga ictiqaadiyey cali ka ictiqaadiyeen kuwaanna u fiirsa marka kuwaan caliay la joogi jireen oo calibaa laga yaabaa inay wax ka maqleen wax ka barbarteen xataa maca daalika huluwda markay ku sameeyeen oo cali ay ictiqaad gaara siiyeen oo ilaahnimo ka ictiqaadiyeen cali waa gubay fa kayfa sideedaa marka ajmaca saxaabatu saxaabada ay ugu ijmaaceen calaa qatlihim dilkooda iyo kufrihim gaalaysiintooda sideebay ugu ijmaaceen atadunnuuna ma waxaad u malaynaysaan asaxaabata saxaabada yukafiruuna almuslimiina muslimiinta inay gaalaysiiyaan saxaabadiina ma khawaarija marka muslimiinta gaalaysiinaysa kalla uma kalla maya saxaabadu cilmina waa lahaayeen khalqigana waa u naxariiso ogaayeen laakiin waxaan bay ogaayeen wax inay yihiin gaalnimo ay tahay marka sidaa darteed ba iyagoo ilaalinaya xaqa alle ayay ula dagaalameen marka kuwan marka tawxiidka adaad sheegta marka maahan yani dadkii takfiirku laba noocoo waxaa jirta takfiiriyiina sidaan hore u sheegnay yani nooc waxaa weyaan iyagu shuruudii mucayanka lagu takfiirinayey iyo kan lagu takfiirinayey yani kan lagu takfiirinayey mucayanka kan lagu takfiir shuruudii inay oofsanto mawaanicdii la waayo ma minacsadaan ayaga keliya kitaabkan waxay ka fiiriyaan meelaha aqraadooda waafaqaya nacam waqad kelimatkufr inuu ku dhawaaqa laga yaabaa inuu ku dhawaaqo wahuwa jaahilun falaa yucdaru biljahli taa unbay fiirsanayan qaybaha dambo gadaal ka imaan doono jahli oo wax ugu cudur daaray ma fiirinayn mana milicsadaan qayb kalena tawxiidkii kugu gaalaysiinayan adiga ninkan marka khuraafiyiinta ah kownuka aad ilaahay weyneynayso nebigana aad darajadiisa aadan ka sara marinaynin kana hoos marinaynin ayay gaalnimo u arkaan eego soo ma garanin de khawaarijtuna macaasidaas iyo waxaas dadka ku takfiira marka laba qolo marka khawaarij iyo waxaweya kuwan eh, iyo kuwan khuraafiyiinta ah ayb tawxiidkii marka sheegistiisayba takfiirin kuwa u arkaan marka tawxiidkii oo la sheego in muslimiinta lagu kuwanna marka waxay kugu tuurayaan khaariji inaad tahay kuwaas khawaarijtaana waxay kuleeyiin maxaad u gaalaysiin weysay dadka eh, mucayaniinta ah oo shuruudoodii aanay tawafurin mawaanicdoodiina ah, ama mawaanicdii ay qumtay maxaa u gaalaysiin weysa adig kugula dagaalayaan markaas adiga kusii gaalaysiinayaan marka xaq waa wasat eh, bayna ahli luluwi wljafa bayna ahli lghuluwi wاljafa wuxuu yidhi marka eh, tadunuuna waxaad u malaynaysaan ana saxaabata saxaabada yukafiruuna almuslimiina muslimiinta inay gaalaysiinayaan am tadunuuna ma waxaad moodaysaan alictiqaada ictiqaadka fii taaj ninka taaj la yidhaha waxa laga ictiqaadsan yahay waamhaalihi iyo cidda lamidkaa ah laa yaduru inuunan waxba dhibaynin wlictiqaadu ictiqaadka fii cali bn abi aalibna yukafiru inuu wax gaalaysiiyo cali marka yani loo qayshado yani nadarka loo leexiyo oo yani ilaahnimadiisa la ictiqaadiya inay wax gaalaysiinayso taaj marka loo leexiyna wa gaalaysiinayn saas malaynaysaan buu yiri wayuqaalu aydan mar kale waxaa la dhahayaa waa jawaab shanaade banu cubaydin alqadaax reer bani cubayd nimankii la dhihi jira banu cubayd alqadaax waa nimankii faatimiyiinta lagu magacaabi jiray muddo badan nasar ka teli jiray oo qaahiro dhisay weyaan nimankaas waa nimanka uu hazaali uu yidhi iyo ay tilmaameen daahirkooduna waxaa weyaan waa rafdu baatinkooduna waa ilxaad iyo yani sandaqo saasoo kale hadal ah yidhi marka nimankan wuxuu yidhi wayuqaalu aydan banu cubaydin alqadaax aladiina kuwaas oo malakuu almaqriba maqrib milkiyey oo boqoro ka ahaa wa misra iyo masr fii zamani bani lcabaas waqtigii reer bani lcabaas kulluhum dhammaantood yashhaduuna an laa ilaha illa allah wa ana muxamadan rasuulu ullah wayaddacuuna alislaama bay sheeganayaan wayusalluuna aljumcata waljamaacata jumcayo jamaacana waa oogayaan arrinku marka nin laa ilaha illahu yiri keliya maahane war horta laa ilaha illahu waa inay ansaxdaa oy saxiix noqotaa keeyi nudqi lagu kaaftoomi maayo falamaa adaaruu markay muujiyeen mukhaalafata shariicati shareecada mukhaalafadeeda khilaafitaankeeda fii ashyaaa ay ku khilaafeen duuna maa naxnu fiihi weliba ka yar waxa anagu aan ku sugannahay waxaanaga kuwaan wakhtigeenna joogo waxa ay samaynayaan iyo kuway ayagu shareecada ku khilaafeen kuway ayagu ku khilaafeen baabad yar duuna maa kii wax ka hooseeya naxnu fiihi annaga aan ku sugannahay ajmaca alculamaa culamada waxay ku ijmaaceen markaa calaa kufrihim gaalaysiintooda wa qitaalihim iyo la dagaalankooda kufrigooday ku ijmaaceen wa iyo yani la dagaalankooda wa ana bilaadahum buldaantoodana meelaha ay degan yihiin ka taliyaan bilaadu xarbin inay tahay beled dagaal inay tahay wahazaahum lmuslimuuna muslimiintii waa ku duuleen xataa istanqaduu ilaa ay ka badbaadiyeen maa biaydiihim wax gacantooda ku sugnaa oo min buldaani lmuslimiin muslimiinta buldaantooda ka mid ah oo weliba yani ibnuljawsi baa wuxuu alifay kitaab ka alifay ibnuljawsi abulfaraj ibnuljawsi kitaabu ka alifay fii wujuubi aswihim wa qitaalihim nimanka in lagu duulo lalana diriro waxauna ku magacaabay annasru calaa misr yani masr bay aad u haysteen oo caasimadu ahayd ilaa iyo maqribay ku fideen nimankaa marka niman aad u xumaa waxay ahaayeen xadiidka nebiga in la akhriya ma ogolayn mawliidyada nimanka keenay waa ixtifaal bilmawlid nabowi iyo ixtifaal cali xasan iyo xuseen iyo faatima iyo ayaga muluugtooda sanadkii mid kastaa maalin uu ku loo ixtifaalo dadka waxay iskaga soo dhigeen inay aalubeyd yihiin waana been faatimana ma galaan mana yani bal waxaa weyaan asal ahaantooda majuusay ahaayeen daahirkooda kalena rafdi iyo raafidanimaa ka muuqatay nimankaa iyagaa marka waxaa weyaan shareecada mukhaalafaad aad u daran bay ku sameeyeen culamaau ahli sunnana waa laay jireen oo walidaalika yani ilaa marka maqribay qabsadeen culimadii xataa fuqahada ahaa waxay nimanka in lala diriro lalana dagaalo lagu baxo weliba kuwaas nacam maxaayna kufrigooda bannaanka soo baxay ibnu kaiirna albidaaya wanihaaya wuxuu keenayaa culimmadii aqwaashoodii culimmadii ku ijmaacday sharqan wa karban nimanka inay gaalo yihiin soo ma garan nimanka inay zanaadiqa ay yihiin yani in lagu ijmaacaybuu keenay walidaalika qaarkood xataa waxay sababtay imaamu dahabi juska shan iyo tobnaad siyar aclaami nubalaada wuxuu ku sheegaa waxay sababto xataa nimankii meelaha qaarkood meelaha gobol eh, wax kaloo la diriroo kale la waayo eh, maqrib oo kale nin abuyasiid alkhaariji la dhihi jiraa la diriri jiray ayaga oo aad ugu bixi jiro yani khaariji ahaa bacdu lfuqahaa marka waxaa weye ninkaasay raaceen markaasay la dagaalameen nimankaa yani la yidhaahdo eh, cubaydiyiinta markaas isaguna de khawaarij waa acdaa lmuslimiin waxay sameeyeen mar allaale markuu is yani ninkan iyo xertiisa ama kula dagaal galeen oo nimankii markii xoogaa waxun laga riixay ayaa meelba uga soo baxa marka waa u baneeyey cubeydiintiibuu marka u baneeyey markaasaa gam laga dhigay dad badan laga laayay dadkii ahlu sunnada ahaa markaasuu ibnuimaamsaasoo kale qisadu ahayd imaamu dahabi marka uu tacliiqiyey marka waxa uu yidhi alcubaydiyuuna acdaa ullaahi wa cubaydiyiintu waa cadow alle ee rasuul waa waa nimankan hadda laga sheekaynaya wlkhawaariju acdaa lmuslimiin khawaarijtu laakiin waa acdaa lmuslimiin muslimiintii cadowku yihiin ayagu muslimkay laayaan gaalku iska dhaafayaan so ma garan walidaalika ma fiicno yani khawaarij hadda yani yani muslimiinta unbay saa u goynayaan haddii lala dagaal galana saasay muslimiinta u lugooynayaan soo ma garan fasaadkooda aad iyo aad u badan marka dadka ahlu xaqa ama yani dadka aan yani fasaadkoodana aanu ka iyo maslaxadooda fasaadkooda ounan badnayn in lala dagaalgalaa fiican dagaalgalka xaqaa loo hiilinayo lagu dagaalgalayana yani khaas kuma ah dadku inay wada wanaagsan yihiin oo yani aad ahlu sunno u wada yihiin maahane bal cubaydiyiinta waxaa ka furay masar oo yacni ka qabtay oo markii dambe mulkigiisana aada loogu nastay ninkii la dhihi jiray salaaxudiin alayuubi salaaxudiin alayuubina ashcarinimaa ku jirtay sida la ogsoon yahay inta kale sheikhulislaam ibnu taymiya juska sideed iyo labaatanaad wuxuu ku sheegaa haddii dadka yani mufsidiinta si kaloo loola in lala dagaalaa ay bannaan tahay si kaloo loola dagaalaa haddaanay jirin ilaa waxa la dagaalay haddii la heli karo dad fiican inay la diriraan waa sidii la rabo alla raalligelinaysa haddii la waayo wuxuu leeyahay ilaa inay la dagaalgelayaan dad ay ku jirta hawo ama yacni laga yaabo ri'aasa jacayl xoogaa madaxtinimo jacaylaa ku jiro marka kuwa madaxtinimo jacayl oo ku jira ayaa la diriraya si kalena loolama diriri karo ilaa in kuwaas lala dagaalgala ma ahane hadday fasaadka ka dhalanayo hadduu yaryahay in nimankaas mufsidiinta lala dagaalamo iyadoo kuwan la wato fasaadka ka dhalanayo iyo haddii laga tago oon lala dagaalin fasaadka ka dhalanayo hadduu badan yahay hadduu badan yahay midka dambe oo haddii iska dayntoodu hadday fasaad weyn ay keenayso nimankaas madaxtinimo doonka oo muslimiinta lala dagaalgala nacam saasuu sheikhulislaam ibnu taymiya uu tilmaamaya insha allahu tacaala cashar ka dambaanna safxada iyo ku keeni doonaa insha allahu tacaala marka eh, taasaa marka wuxuu ku tilmaamayaa halkaas wuxuu ku sheegayaa marka sheikhulislaam ibnu taymiyana uu ku tilmaama marka al umuuru wasat marka umuuraha meelaha la geenaya ma aha nacam laakiin dabcan khawaarij muslimiinta fasaadkay u wadaanaa ka badan faaid marka male kuwaas faaid male amaa hayruhum min almuslimiin oo fasaadkooduna uu ka yaryahay sida aan ogsoonnahay yani fasaadkooduna uu ka yaryahay fasaadkooduna markaa uu ka yaryahay waxa ay la imaanayaan kuwa iyagu marka waxaa weyaan dagaalgalkoodu si fasaadka ugu zuulaa aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay marka eh, sheekhulislaam ibnu taymiya raximah اllahu tacaala arrinka isaga ah waxa uu ku tilmaamay uu kaga waramay fataawaha juska eh, sideedaad eh, juska sideed iyo labaatanaad ayuu kaga waramay kuwaas marka e, bani cubayd alqadaax niman noocaas ayg kuwa marka ay ahaayeen nam halkaa marka wuxuu ku leeyahay fain ittafaqa man yuqaatiluhum tataartu iska soo sheekeynaya sheikhu lislaam fain ittafaqa man yuqaatiluhum cala alwajhi alkaamil haddii la helo yacnii ay arrintooda ay iswaafaqdo qof kula kuwa kula dagaalamaya wej kaamila fahuwa algaayatu fii ridwaan illahi waxa uu tilmaamay marka haddii la helo buu yidhi marka fain ittafaqa man yuqaatilhum cala alwajhi alkaamil fahuwa algaayatu fii ridwaan illahi wa iczaazi kalimatihi qof yacni wejki kaamilka ah alla u raalliga ka ah ula dagaalamaya haddii la helo waxaa weyaan waa haayadii yoolkii ugu dambeeyey ridaha alla subxaana wa waxaa weyaan waa haayo oo ilaahi subxaana wa tacaala ridihiisa ah iyo kelmadiisa oo la xoogeeyo waiqaamati diinihi diinkiisa laoogo aacati rasuulihi weyaan wain kaana fiihi man fiihi fujuurun wafasaadu niyatin bian yakuuna yuqaatilu cala ariyaasati ow yatacadaa calayhim fii bacdi lumuuri wakanat mafsadatu tarki qitaalihim acdama cala diini min mafsadati qitaalihim cala hada lwajhi kaana lwaajibu aydan qitaalahum dafcan liacdami almafsadatayn biiltizaami adnaahuma faina hada min usuuli alislaami alatii yenbagii muraacaatuha haddii dadka la diriraa ay yihiin marka dad ama iyagiiba ku xadgudbaayo amase yacni ay yihiin dad madaxtinimo u diriraayo fasaadka ka dhalanayana uu yaryahay marka iyaga haddii lala dagaalgalo haddii layska dayn lahaa iyaga oo iska dayntooda hadduu fasaad badan ka dhalanayo kuwan baa marka in lala dagaalgalo ay keenaysaa waana sidaas buu yidhi marka min usuuli islaam bayna ka mid tahay ay habboon tahay in la ilaaliyo juska sideed iyo labaatanaad an boqol iyo an ilaa an boqol iyo lix an boqol juska sideed iyo labaatanaad safxada shan boqol iyo shan ilaa shan boqol iyo lix ayaa laga eegayaa ayb marka eh, macnaha ku jira meelo kalena macaani noocaasoo kale uu kaga warrama marka dadka ahlu bidcada iyo dadka ahlu fujuurka ah dagaalgalkooda siyaabahaas in loo qiimeeyo masaalixda iyo mafaasidda in lagu miisaamo laakiin khawaarij mar walba mafaasidoodaa iska badanba sida uu imaamu dahabi tilmaamaya juska shan iyo tobnaad siyar calaami nubalaaga uu leeyahay yani eh, alcubaydiyuuna eh, acdaa llahi warasuulihi wlkhawaariju eh, acdaa lmuslimiin marka nimanka bani cubayd alqadaax wuxuu leeyahy wayuqaalu ayضa banu cubaydin alqadaax aladiina malakuu almaqriba wamisra milkiye fii zamani bn cabaas kulluhum yashhaduuna an laa ilaha ila allah ana muxamadan rasuulu llah wayadacuuna alislaama bay sheeganayeen wayusalluuna aljumcata waljamaca falamaa adharuu markay muujiyeen mukhaalafata shariicati shareecada mukhaalafadeeda fii ashyaaa ay ku khilaafayaan duuna maa naxnu fiihi weliba ka yar waxa annagu aan ku jirno yani sheekh wuxuu ka wa zamankeenaan taagan ayay mukhaalafadooda tooda yarayd marka la fiiriyo ajmaca alculamaau markaysaa dhacda culamada waxay ku ijmaaceen calaa kufrihim gaalnimadooda wa qitaalihim la dagaalankooda wa ana bilaadahum bilaadoodana bilaadu xarbin inay tahay akaa marka annasru calaa misra uu ka alifay ibnuljawsi waghazaahum almuslimuuna muslimiintiina way ku duuleen xata istanqaduu maa biaydiihim min buldaani lmuslimiin ilaa ay ka badbaadiyeen wax gacantooda ku jira ee min buldaani lmuslimiina marka arrimaha waxay u baahan tahay laakiin taqdiirintooda iyo yani in loola laabto ahlucilmiga in loola laabto taas ayay u baahan tahay laakiin in la yidhaahdo qof qof ku dhawaaqay laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah bis waayo bimujaradi nudqi uu ku badbaadaa qofka oo dhiiggiisa macsuum ku noqona bimujaradi nudqi ma aha hadduu ku dhawaaqo waa laga joogaa laakiin hadduu ku kaco marka fal keenayo dhiiggiisa maalkiisu inay banaanaadaan waa bannaanaanayaan weliba falkaas haddii uu yahay fal gaalnimo keenayana waa ka buraysaa laa ilaha illahu hadday ku qumto xujada bacda qiyaami lxujana waa gaal wuxuu ku noqonayaa marka tacyiinka ayaa kufriga ugu dhegaya markaa nacam iyadoo tafaasiishii aan uga soo hadalnay jahligana aan loo laabanayo wayuqaalu aydan waxaa la dhahayaa sidaasoo kale idaa kaana alwaluuna kuwii hore hadday ahaayeen lam yakfuruu inaanay gaaloobin ilaa liannahum jamacuu inay kulansadeen bayna shirki gaalnimo iyo wa takdiibi rusuli iyo rususha oo la beeniye shirki iyo rusul la beeniyey inay isku darsadeen walqur'aani la beeniyo wa inkaari ilbacti bacti waa inkiro wagayri dalika iyo kaa wixii waxaan ahayn famaa macna albaabi muxuu yahay baabka alladii kaas oo dakarahu lculamaau culimada ay sheegaan ay sheegeen fii kulli madhabin madhab kasta dhexdiisa ay ku sheegeen baabu xukmi lmurtadi ay ku sheegeen haddaba waxaan leenaha buu yidhi haddaba haddii mushrikii alcarab hadday ku gaaloobeen mushrikii alcarab sabab wax ay ku gaaloobeen hadday tahay inay kulansadeen shirki iyo rusul la beeniyo qur-aankoo la beeniyo bacigoo la beeniyo iyo wagayri dalika famaa macna albaabi muxuu yahay baabka aladii dakarahu lculamaau fii kulli madhabin yani cudiyada kufrigu marka intaas ay kulantaa kufri iyo shirki ayuu jiraa ayuu diidayaa intaas mid ka mida ah shirki oo gaalnimadu ay ku imaanaysaa marka maxay marka macno yeelanaysaa macno leedahay baabka ay culummadu ku sheegeen madhab kasto yani hadalka ay culimmadu sheegaan fii kulli madhabin baabu xukmi lmurtadi wahuwa almuslimu murtadka waa qofka muslimka alladii kaas oo yakfuru gaaloobaya bacda islaamihi islaamnimadiisa kadib uma dakaruu ashyaaa bay sheegeen markaa kadib kaiiratan fara badan kullu nawcin nooc kasta minhaa oo ashyaadaa ka mida yukafiru ay saaxibahu saaxiibkii ogaalaysiinayo anwaac badan be marka baabu xukmi lmurtadi markay guntaan waxyaaba badan oo lagu ridoobo oo mid kastaa goonidiisa loogu ridoobo ayay sheegaan wayuxilu xalaaleeya dama rajuli qofka dhiigiisa wamaalahu iyo maalkiisa xataa inahum iyagu dakaruu waxay sheegeen ashyaaa waxyaaba yasiiratan fudud cinda man facalaha qofka samaynaya egtiisa ku fudud oo haddana gaalnimo dhiiggiis ku bannaanaanaya maxaa ka mida marka waxyaabadaas mila waxay sheegeen mila kelimatin kelmad yadkuruhaa bilisaanihi carabkiisa oo ka sheegayo duuna qalbihi qalbigiisa aan jirin carabka unbuu ka sheegaya aw amase kelimatin kelmad aw amase kelimatin ay mila kelimatin kelmad oo kale yadkuruhaa uu sheegayo calaa wajhi lmasaxi kaftan iyo walacii dheeldheel u sheegayo wuuleeya marka idinka waxaad leedihiin mushrikiinta annaga waxaan ku kala duwana iyagu waxay isku takdiib lbacfi iyo takdiib takdiib bilqur'aan iyo takdiib rusul iyo waxaas isku darsadeen iyo shirki bay isku darsadeen laakiin annaga ma beeninin waxyaabahaas o dhan marka waxaa laleeyahay buu yidhi maxay tahay baabka culummadu ay leeyihiin baabu xukmi lmurtadi dabadeedna murtadka ay ku qeexaan muslim gaaloobay bacda islaamihim kadibna ay sheegayaan waxyaabaha ridada keeno inay tirinayaan marka oo mid kastaana goonidiis qofka uu gaalaysiiyo oo gaal uu ku noqonayo uu kufrisiinayo maxay tahay marka taa macnaha ay yeelanaysaa marka waa maxay bal waxa ay sheegaan buu yidhi waxyaabo yacni qofka aan la weynayn oo haddana gaalnimo ah xataa inahum dakaruu waxay sheegeen ashyaaa waxyaabo yasiiratan fudud cinda man facalahaa qofkii sameeyey agtooda cinda man facalahaa qofkii sameeyey yani agteeda ka fudud mila kelimatin kelmad oo kale yadkuruhaa bilisaanihi carabkiisa uu ka sheego qofka duuna qalbihi qalbigiisa aan jirin aw kelimatin kelmad oo kale yadkuruhaa uu sheegayo calaa wajhi lmadxi kaftan walacbi idheldheel oo allah subxaana wa tacala waa ka yidhi qul abillaahi waayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun waa keeni doonaana sheekha wayuqaalu waxaa la dhahayaa aydan noqday waa jawaabta toddobaadi aladiina qaala allahu fiihim kuwa alla uu ka yidhi yaxlifuuna billaahi way dhaaranayaan allay ku dhaaranayaan maa qaaluu yani waxa markaa inaanay hadalkaasi yani waxa weeyaan yaxlifuuna billahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimata alkufri waxay yidhaahdeen bay allo ugu dhaaranayaan inaanay dhihin walaqad qaaluu waxay yidhaahdeen walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa eh qaaluu waxay yidhaahdeen kelimata alkufri kufrigii kelmadiisay dheheen bacda islaami oo kafaruu weyna kufriyeen bacda islaamihim islaamnimadooda kadib aayaddan marka mufasiriintu markay fasirayaan cidda ay kusoo degtay markay ka hadlayan way isku khilaafeen shawkana isaga fatxulqadiirka wuxuu ku sheegaa aimatu tafsiir inay aayaddan isku khilaafeen sabab nusuulkeeda waxaa la yii buu waxay kusoo degtay aljallaas bnu suweyd ibni saabit iyo wadiicatu bnu haabit ayay kusoo degtay markii qur-aanku uu badiyey inuu ka sheekeeyey fii qaswati tabuk munaafiqiinta shanigooda ceebeeyeyna ayaa waxay yidhaahdeen labadaa nin lain kaana muxamedun saadiqan calaa ikhwaanina aladiina hum saadaatunaa wakhiyaarunaa lanaxnu sharun min alxamiir waxay yidhahdeen ilaahay baan ku dhahaa haddii maxamed waxa uu sheegaya run ay yihiin walaalaheen uu ka sheegayo hadaba iyo dadkeena akhyaarta haddaba anagu dameero waa ka liidana faqaalna caamir bnu qays baa waxauu yidhi ajal wallaahi baan ku dhaartay ina muxamedan lasaadiqun musadaqun muxamed la saadiqun mid run sheegaayo weyaan waana loo rumeeyaa weliba ama lasaadiqun musadiq nacam waa mid marka run sheegayo musadaqun loona rumeeyaa wa la sharu min alxamiir dameerkana waa ka liibataa marka caamir nebigu u sheegay sal allahu caleyh ali wasalam jallaaskii baa yimid waa dhaartay inuu ninkan been sheegaayo caamirna wuxuu ku dhaartay inuu hadalkan yidhi ayb markaasu weliba wuxuu ku daray ilaahu nebigaaga wax ku soo deji arrinkan kala caddeeyo markaas aayadan timid iyo hadalla kale tafaasiir kale iyana waa ku jirtaa wuxuu yidhi wayuqaalu aydan waxaa la dhahayaa aladiina kuwii qaala allahu fiihim alla uu ka yidhi shanigooda yaxlifuuna billaahi allay ku dhaaranaya dhaar allay marayaan maa qaaluu inaynan dhihin wixii ay yidhaahdeen walaqad qaaluu waxay yidhaahdeen kelimat alkufri kufriga kelmadiisa wa kafaruu wayna gaaloobeen bacda islaamihim islaamnimadooda kadib amaa samicta allaaha miyaadan maqlin alla kafarahum inuu gaalaysiiyey bikelimatin uu ku gaalaysiiyey maca kownihim weliba iyagoo ah fii zamani rasuulilaahi sal allahu caleyh ali wasalam iyagoo waqhtiga rasuulka joogay wayujaahiduuna macahu weliba ay nabiga la jihaadayeen wayusaluuna macahu nabiga ay la tukanayeen wayusakuuna ay sakaynayeen wayaxujuuna ay xajinayeen wayuwaxiduuna ay towxiid ku dhawaaqayeen weliba soo ma garanay muwaxidiin ahaayeen maca daalikana ay gaaloobeen soo ma aragtid waayahay oo markaa ninkan fiiri marka salaada waa tukadaa waa zakeeyaa waa xajiyaa maca daalikana waa la gaalaysiiyey maca daalikana maca daalikana waa la gaalaysiiye oo adiga arko ah, oo alla gaalaysiiyeba subxaanahu watacaala wakadalika sidaas aladiina kuwii qaala allahu alla uu yihi tacaala sareeye fiihim ay fii shanihim shanigooda qul abillaahi wa aadaatihi kuntum tastahzi'uun qul waxaa tiraahdaa abillaahi alle wa aayaadkiisa wa rasuulkiisana yaad kuntum ahaydeen tastahziuuna inaad ku jeesjeesaysaan inaad ku jeesjeesayseen laa tactadiruu ma waxaad ku jeesjeesayseen alle aayaadkiisa rasuulkiisa kuntum miyaad idinkuwa ku jeesjeeso laa tactadiruu ha cudur daaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinii ka gadaaleen sharcigu marka iimaan u sheegay nimankan marka waxau yidhi aayaddaa iyadana fa haaulaai kuwaan aladiina kuwaas oo saraxallaahu alla uu cadeeyey annahum iyagu kafaruu inay kufriyeen bacda iimaanihim wahum weliba maca rasuulilahi nabiga ila jireen sal allahu aleyh ali wasalam fii qaswati tabuuk dagaalkii tabuuk qaaluu waxay yidhaahdeen kelimatan kelmad dakaruu ay sheegeen annahum ayagu qaaluuhaa inay u yidhaahdeen calaa wajhi lmasxi kaftan kelmad iska dheeldheelow qalbigeenna ma jirto oo iska kaftamaynay yaa waxay keentay inay ku gaaloobeen ibnu jariir dabari ibn abi xaatim tafsiirkooda waxay kusoo saareen abushayk ibni mardaweyhi can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma inuu yidhi ninbaa qaswatu tabuuq waxa uu yidhi majlisba wuxuu ka yidhi maa ra'aynaa mila quraa'inaa haaulaa'i arlaba butuunan walaa akdaba alsinatan walaa ajbana cinda alliqaa ma aanan arag buu yidhi quraa'dan oo kale asxaabtii iyo nebigii iyo kawaha ma aanan arag buu yidhi kuwan oo kale wax ka markaa yacni wax ka caloollo waaweyn oo carabkoodu ka been badan yahay ka fulaysan ma aanan arkin faqaala rajulun fi lmajlisi nin majliska fadhiya yidhi kadabta been baad sheegtay walaakinaka munaafiq munaafiq baa tahay nabigaana u sheegaya sala allahu calayh ali wasalam arrintii nabigaas ayay soo gaartay qur-aan baana ka soo degay ninkiiba intuuna nebiga soo gaarin qaala cabdullaahi waxau yidhi fa ana ra'aytuhu mutacalliqan bixiqbi naaqati rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam walxijaaratu tunakibuhu wahuwa yaquulu yaa rasuul allah inamaa kunaa nakuudu wanalcab ninkaan arkayay buu yii subaxasha nebiga saa ugu dhegan cudur daaranayo oo dhahaya rasuulka ilaahay inamaa kunaa nakuudu wanalcab jidka un baan ku marayna waa iska dheeldheelayna kaf dambay naga ahayd nebiguna uu dhahaya billaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahziuun war alle iyo aayaadkiisii iyo rasuulkiisii aad ahaydeen inaad ku jeesjeestaan lidaalika ciddii alla cayso diinta cayso nebiga cayso waa ku gaaloobaysa arrintaa ilaa qofkii ku jeesjeeso nabiga calayhi salaatu wasalaam diinta ku jeesteeyo aayadaha ilaahay ku jeesteeyo waa ku gaaloobayaa kelmadbaa marka lagu kufra laa ilaha illah ku dhawaaqa xutari maysanaan soo ma garani hadduu masaajidka galo markuu ka soo baxana ilaahay caayo ama masaajidkiibuu galay nebigiibuu caayo markuu ka soo baxana masaajidkiibuu ka soo baxay diinta ilaahay buu ku jeesjeesay maxay taraysaa marka taas islaamnimo waxaa laleeyahay ninkan laa ilaha illahu ku dhawaaqa kuwanba waa ku dhawaaqayeen kuwan laftirkooda way ku dhawaaqayeen bal jihaad bay nebiga ula socdeen ninbaa maalan wuxuu leeyahay war waxaan islaamkii iyo wuxuu arkayaa gaaladiisay islaamku u dhaleecaynayso oo ay qalooc ugu raadinayaan markaasuu iska aaminayaa masaajidkii buu ka soo baxaya markaasu wuxuu leeyahay wallahi inaan layga dhaadhicinin buu yidhi haween ayaa islaam agtiis xaq ku haysato war ma diinta ula jeedaa wallahi inu wuxuu yidhi haweenaa diinta islaamka ku haysato xuquuq anu ma aaminsani heshigaas muxuu noqonaa marka yahay marka waxaa lagu leeyahay hadow salaad ka soo baxay see loo gaalaysiin kara haddowba salaad ka soo baxay kaanamaa yani waxaan hadda nimankan khuraafiyiinta ku qumay dad diin iyo tawxiid akhriyay ku qumtay xataa dad tawxiid akrinaayo ayaa waxaasoo kale ay ku qumtay soo ma garan kaanamaa qof yacni mar muslimay weligiis inuunan kufrinaynin oo kale yaa laga dhigaya ilaahay in laga cabsadaa wanaagsan rabbi loo noqo aayadaha la akrinaayo la yaqaan macaanidoodana in rabbi looga cabsado subxaana watacaala ayb marka aaday u badan yihin dadka ku jaasjaaso dadka nebiga caayo dadka diinta caayo dadka aayaadka ilaahay caayo wakhtigaan baa diin la waa laga tegay waxaanu kuleeya nacam wakhtiyadii cusuurtii hore ay diinta ku ahayd nacam sidau mid yidhi nebi maxamedna yani ninuu ahaa ninaan ahay nacam iyo yani eh, uu leeyahay eh, calaa sabiili waxa uu hadalkiisana loo jeedo inuu yani jeesjees iyo diin uu ku jeesjeesayo oo ka wada la arkaya iyo eh, carabka diintan carabta anagu ma rabno carab maxay diin carabeed nagala tag iyo waxyaabaha noocaas dadku yidhaahdaan waa jeesjeeskaas la shaka ayb iyo yani diinta nebi maxamed badow ahay oo kale nebiga badow hadda adduunku waa il baxay waxaasoo dhan waxaa weyaan yani waxyaaba naqiisa nebiga lagu nuqsaamina laguna kufrinayo marka kuwood hadday ku islaamaysa adiga oo islaamkaaga waa jiraa waa jiraa ku tiraahdo ay guryaha qur-aankaaga kugu akriyaan waxay kuu taraysa malena waayahay marka waxa uu yidhi eh, ah, ayada marka sabab nusuulkeeda waa kaasaa marka haaulaai kuwaan buu yidhi marka aladiina kuwaas oo sarax allahu alla uu cadeeyey annahum iyagu kafaruu inay kufriyeen bacda iimaanihim iimaankooda kadib wahum iyaguna maca rasuuli illaahi sal allahu alayh ali wasalam nabiga ay la jireen fii aswati tabuuk dagaalkii tabuuk nabiga ay la wahum iyagu kuwaasuna maca rasuulilahi sal sl fii aswati tabuk qaaluu waxay yidhaahdeen kelimatan kelmad dakaruu ay sheegeen annahum yagu qaaluuha inay yidhaahdeen calaa wajhi lmasixi kaftan ay u yidhaahdeen laakiin lagama yeelin fata'mal warniyo waxa uu yidhi eeg eeg oo si fiican iskaga fiiri haadihi shubhata shubhadaan wahiya qowluhum qowlkooda weyaan tukafiruuna almuslimiina muslimiintaad gaalaysiinaysaan unaasan dad miyaad gaalaysiinaysaan dad ayaad gaalaysiinaysaan yashhaduuna an laa ilaaha ila allah qiraaya wayusalluuna wayasuumuun shubhadaas aad iskaga eega ku yirnauma ta'mal fiiri jawaabaha jawaabteeda fa inahu isagu min anfaci maa fii hadihi alwraaq awraaqdan aan wax ku qoray waxa ugu nafciga badanuu ka mid yahay shubhadan iyo jawaabaheeda dhowrka ah soma garani wa min adaliili daliilka waxaa ka a calaa dalika kaaga aydan noqoday maa xaka allah wuxuu alla sheegay casa wajalla can bani israa'iil oo ka xikaayooday maca islaamihim weliba iyagoo islaam ah markaa oo muuse la socdaan wa cilmihim iyo cilmigooda wa salaaxihim iyo salaaxooda annahum iyagu qaaluu limuusa muuse waxay ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilaaha war macbuud noo samey bay dhaheen wa qowlu unaasin iyo dad ah, ah, qowlkooda min asaxaabati saxaabada ka mida oo yidhi ijcal lanaa yaa rasuul allahi rasuulka ilaah noo samay daata anwaad geeda la yihahda meeshaano kale marka la joogo waxay ku leeyihiin waa kaas majeeda saxaabada xataa gaalo mushrikiin u arkaa asagaa kaaga jawaabi doono saxaabadii mushrikiin uma arkeen saxaabadaasuna waxay ahaayeen saxaabo markaas soo islaamtay sida xadiidkuba uu tilmaamaya tirmidi buuna xadiidka ku sugan yahay saxaabo markaas islaamkoodu dhowaa ee nebiga xunayn qaswatu xunayn u raacay ayay ahaayeen iyagoo marka socdo ayaa waxay yidhahdeen rasuulka ilaahi daatu anwaad noo samey qofkaasoo kale macduur wey islaamka ku cusub waa loo cudurdaaraya laakiin markuu nebiga u bayaaniyey kadib ka waran hadday diidaan maxay noqon lahaayeen oo ku gaaloobi markaas marka masaladaas waxay u baahantaha marka baraarug fara badan oo saxaabadii u gaalaysiinaya lagu leey maya xadiidkaaba sheegaya taa mana la gaalaysiinin maxaa yeelay calaa sabiili waxay uga timid yani calaa sabiili iljahli waana ku cusbaayeen diinka markaas mana ahayn saxaabadii hore ee islaamku muddo ku jirtay qawaacidda islaamka soo dhegaysa jira ma ahayn maxay ahayn xadiidu cahdin bikufrinay ahaayeen soo ma garan ana macduur markaan saxaabadaa jaahiliina inagu ma dhahno qofka laakiin hadduu hadda soo islaamay saxaabi u noqona isagoo hadda soo islaamay baa laga yaaba inuu waxyaabo weydiiyo nebiga ama uu hadalla ku yidhaahdo caadadiisii hore uu ku bartay lagu samayn jiray daatu anwaaddaasna marka geed waxay ahayn mushrikiintu sayfahooda ay suran jireenoo nafci iyo dur iyo waxa ay ku ogaayeen ka raraadin jireen yani waxaweyn ay barakaysan jireen taasoo kale marka annaga noo sameeda ay leeyihiin qofkuna waxa waxaa laga qaadanaya qisadaas qofku wuxuu kusoo weynaaday dhaqsi inuusa uga fuqaynin ee caadadu inay yani xoog leedahay jahliga in layskugu cudur daara laga qaadanaya sida aan arki doonaba insha allahu tacaala waxaad kaloo ogaanaysaa iyadana ayb qofku marka waxyaalahaas uh, wamin adaliili calaa dalika ayضa maa xaka allahu caza wajal wuxuu alla sheegay can bani israa'iil uu ka sheegay maca islaamihim lala qabo wa cilmihim lala qabo wa salaaxihim lala qabo annahum iyagu qaaluu limuusa waxay ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan wa qowlu unaasin marka qofka wax og xataa mararka qaar waxbaa si uga qarsoomi karo wa qowlu unaasin min asaxaabati iyo dad saxaabada ka mida ay yidhaahdeen ijcal lanaa yaa rasuul allahi daata anwaaq marka geedaha noocaas oo kalea abushaama kitaabkiisa albaaciu calaa inkaari lbidaci waalxawaadid waxa uu ishaaraya tilmaamaya geeda noocaasoo kale dimashq inay taasoo kale ku taallay ayna habboon tahay buu leeyahay wulaatul umuurna laga raba inay gooyaan geedaasoo kale meel allaale meeshaad ku aragto yidhi marka geed la weynaynaayo iyo amaakin la weynaynaayo oo sharciguna uunan weynaynin ogow inay daatu anwaad tahay buu yidhi marka arrinka xataa ujeeda fahmka culamadu xataa yani waxaa weeyaan tii xilligaas jirta kuma koobna haddii marka geedo meelahaas ku yaallo goboladeenna iyo wadamadeenna ku yaallo ee dadku tagaan oy barakaystaan oy meel yacni barako gaara ku sheegaan sharcigana aanu ku sheegin waxaa la leeyahay geedaha iyo meelahaas dhismayaalkaas hala baabixiyo maxaa yeele waa daatu anwaad ayaa laleeyahy daatu anwaad weeyaan hadalkaasoo kale ayaa uu leeyahay alimaam abu shaamah almaqdisi raximah اllaahu tacaala ayb marka wuxuu yidhi nacam wa unaasin min asaxaabati idcal lanaa rasuul allahi daata anwaad faxalafa rasuululahi sal l slam nebigu waa dhaartay ana hada kan milu qowli bani israaiil reer bani israiil qowlkooda kale inuu yahay idcal ilaahan waa taas kale yii idcal lanaa macbuud noo samey waay warkaan macnihiisa soo jeed lakin iyagu macnaha uga fahamsana halkaas marka waxaad garanaysaa marka in qofka isagoo muslima tawxiidkii qiraayo weliba wax fahamsan wax ka dhici karaan xilligii rasuulka in yani ashyaa yani shirki noqon karto inay dhici jireen calaa sabiili jahli uga dhici jireen dadka gabal nebiguna uu laakiin u bayaani jiray soo ma garan hadda waxay kuleeyihiin qaarkood wax shirki la yaraha ummadan maba ka dhacayaba maba ka dhacayo ummadan wax shirki hadde kanaa diidayo xadiidkan intee la geyna marka abiwaaqidin ilayhi radi allahu canhu walaakin waxau yidhi lilmushrikiina mushrikiinta shubhatun bay leeyihiin shubho yudluuna bihaa ay soo tuurayaan shubhada ay tuurayaan ay yani shibanayaan cinda hadihi lqisati qisadan agteeda qisadan agteeda mushrikiinta shubha ayay shibanayaane tuuranayaan wahiya shubhadaas waxay tahay annahum yaquuluuna waxay dhahayaan ina banii israaiila reer bani israaiil lam yakfuruu bidalika kuma aanay gaaloobin wakadalika sidaadaas aladiina sa'aluu nabiya sal allahu alayh ali wasalam kuwii nebiga weydiiyeyna kuma gaaloobin kuwii nebiga su-aale an yajcala lahum inuu u yeelo daata anwaad inuu u yeelana ma aanay gaaloobin maxaa inaga marka naga rabtaa faljawaabu jawaabtu waxay tahay an taquula inaad dhahdo ina banii israaiila reer bani israaiil ayb ina banii israaiila reer bani israa'iil lam yafcaluu ma samaynin laakiin hadalkan bay dheheen laakiin ma samaynin wakadalika aladiina sa'aluu nabiya sal allahu alayh ali wasalam kuwii nebiga su-aalayna sidaasoo kale ayay ahaayeen lam yafcaluu ma samaynin ayagana kuwii nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aalayna iyagu ma samaynin macnaha waxuu ka wadaa ra'yi bay soo jeediyeen rasuulka ila anwaadoo kale noo sameey nabi muuse waxay ku yidhaahdeen isay ayagu macbuud u lahaynoo kale annagana noo sameey ma oga marka laakiin macbuud ma aanay samaysanin hadday samaysa lahaayeen xaalku soo noq sideebuu noqon lahaa inkastoo kufrigu qofka yani hadduu ictiqaadiyo kufriga xataa culimmadu waxay yidhahdaan beri inuu gaal noqdo kale hadduu niyadiisa geliyo ama yacnii qalbigiisa u geliyo gaalnimadu amay fiican tahay tan haddaanu yanii ama wax yaabo eh, saasoo kale qofka haddii uu yidhaahdo inuu markaasba gaaloobayo laakiin qofka hadduu qariib cahdin bilislaam oo kale uu yahay macduur macduur weyaan iyo wax uunanba ogeynba inay gaalnimo tahay maba ogaba waxaan inay gaalnimo tahay looma cadaynin hadda ka hor markaasuu is yidhi war waa ficilka amaad samaysaa haddii aanu sameeyo haddii marka bimujaradi daalika maku gaalooba haddii loo caddeeyo laakiin marka loo caddeeyo xujada ku ooganta kadib uu sameeyo wixii waa ku gaaloobaya wuxuu yidhi marka ina banii israa'iila lam yafcaluu ma aynan samaynin wakadalika aladiina kuwii sa'luu nabiya sala allahu caleyh ali wasalam lam yafcaluu walaa khilaafa khilaafna kama taagna ana banii israa'iila reer banii israa'iil low facaluu hadday samayn lahaayeen daalika kaagaas la kafaruu way kufrin lahaayeen walaa khilaafa khilaafna kama jooga ana aladiina kuwii nahaahum nabiyu sala allahu caleyh ali wasalama nebigu uu ka reebay low lam yudiicuuhu haddayna nebiga adeeci lahayn watakhaduu daata anwaadna ay samaysan lahaayeen bacda nahyihi markuu ka reeba ka gadaale lakafaruu waa kufrin lahaayeen soma kasin hadda halkaan hadda nebiga ma jooga laakiin alculamaa waraatatulambiyaa nin ahlu cilmiga ah, hadduu nin u sheega war waa noocaas uu yidhaahdo shay kufri war kufri weeyaan waxaan aad saa leedahay waxay la tahay macbuud ii sameey oo kale weeyaan hadduu dhagaarinka ka furaysto oo yacnii cinaad iyo madax adayg darteed wixii uu u dhexgalo waa kufrinayaa markaas qisaduna marka taasi saxaabadaanna maba samayninba taas nebigu waa raaceen wayna adeeceen wahaada kanina huwa almaluubu weyaan waana maluubka loo jeedo waxaan doonaynaa weyaan oo yacni waxaa weyaan haddii qofka laga reebo dabadeed uu yeeli waayo inuu ku gaaloobayo halkan marka sheekha warkiisaan iyo warkii hore in la jamciyaa la rabaa markii uu yidhi walaa yucdaru biljahli meeshii hore halkanna sida aad u jahli oo ku cudur daarayo xujada qofka inqiyaam alxuja waa la jamcinayaa labadaas war marka hal meel hal keliya in la qaata ma aha oo meeshaas walaa yucdaru biljahli daf in la siistama halkana laga tago oo marka waxa ay tahay in la jamciyo aqwaashaas oo masaa-isha loo kala qaado yacni wax qofka jahli kasta inaan qofka loogu cudurdaarayni ee jahli kastaana yacni qofku inaan yacni cudurdaar jahli kasta inaan loogu cudurdaaraynin qofka iyo inaan si caamana loo dhahaynin jahli o dhanba cudurdaar maba ah bal masaaisha la kala qaybinaya masaa'il daahira iyo masaa'il khafiya sidaan hore usoo sheegnay masaaisha daahirada ah xataa loogu cudur daaray qofka qariib cahdin bilislaamka ah iyo yacni qofka baadiyaha cilmiga ka fog kusoo barbaaray marka aqwaasha sheekha iyo yacnii iyo aqwaashii culimmadii ka horreysa meel unbay u wada socotaa walaakin waxa u yidhi hadihi alqisatu qisadani tufiidu waxay faa waxay faa-iideynaysaa buu yidhi qisadani ana almuslima muslimka balilcaalima bal iska bada ah, alcaalima muslimka caalimka qad yaqacu inuu ka dhacayo qad yaqacu inuu dhacayo fii anwaacin min ashirki anwaac shirki ah inuu ku dhacayo laa yadrii aanu garanayn canha xaggeeda taa inay dhici karto sooma jeedi waxaa laga faa qofka muslimka inuu ku dhici karo waxyaaba shirki ah oo uunan garanaynin markaas laa yadrii canhaa sooma jeedi fatufiidu marka faaiidada labaad waa tanay fatufiidu waxay faaiideynaysaa marka atacliima waxbarasho wax la barto wataxarusa iyo ka dhowrsasho laysdhowro lays ilaaliyo mar haddii shirkiga qof xataa waxyaqaan oo usoo gamba karo wa macrifata anna qowla aljaahili waxaa kaloo faa'iidadu ay tahay inaad ogaato jaahilka qowlka uu ku qowlayo dhahayo altawxiidu fahimnaahu war tawxiid annaga waa fahamsanna waa fahmnay anna haadaa kaasi min akbar iljahli inuu yahay jahlikan ugu weyn wamakaaidi shayaani shayaanka dhagartiisa ta ugu weyn inay tahay sidaas baad garanaysaa kuleeyahmarka wuxuu leeyahay eh, laba faa-iidaba ka faaiideynaysaa waa ka faa'iidaysanaysaa qofka muslimka bal caalimka inuu ku dhici karo waxyaaba shirki ah huwa laa yadri canha isagoon garanaynin soma garana lidaalika shirkigu ummadda aada ugu qarsoon waa qarsoonaan badan yahay qaarkiisna halkan marka waxaad garanay marka hadday sidaan tahay sheekhu inuu jahli wax ugu cudur daarayo waa ku caddahay waxaa kaloo faa'iidada labaad ay tahay fatufiidu qisada waxay faa'iideynaysaa altacliima waxbarasho qofku inuu waxbarto wataxarusa iyo inuu is-ilaaliyo iyo wamacrifata ana qowla aljaahili jaahilka qowlkiisa in la ogaado altawxiidu fahimnaahu qowlka waa kaas maqul qowlki atawxiidu towxiidkii fahimnaahu anagu waa fahmnay uu leeyahay in la ogaado ana haadakani min akbari jahli jahlikan ugu weyn inuu yahay wa makaa'idi shayaani shayaanka yacnii dhagartiisa kuwa ugu waaweyn inay tahay in la ogaado arrimaha dadka faa'iidaysaa buu ku yidhinam ayb marka waxyaabahaas waxaa weeyaan qowlka marka sheekha jahliga ku saabsanna waxna waa arkaa jahliga qaarkiis in laysugu cudur daaro kuwana ma arko dadka qaar in loo cudur daarana wou arkaa dadka qaarna in inaanisku dadka isku si looguma wada cudur daarayo sidaa marka in iyadana loo garto loo fahmo hada wbiاllahi اtowfiiq wsala اllah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wصaxbihi wslm